الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaanu qaadanaynaa saxaabigii abu darin alkhifaariy abudarkii reer khifaari ahaa saxaabiga qisadiisaanu markaa baranaynaa maa aqallat alkhabaraa'u ma xambaarin ama ma qaadin baa la yidhi dhulka walaa adallat ma aysan harinin walaa adallat alkhabaraa'u cirkuna ma harinin min rajulin nin asdaqa ka run badan min abi abidar dhulka wax ku socda uu qaado cirka wuxuu hariyo nin ka run badan abidar ma jirin maa aqalat ma xambaarin alqabaraa'u ciidda ama dhulka walaa adallat maysan harinin oo ma daboolno korkama noqonin alkhabaraa'u waa cirkee min rajulin nin asdaqa ka run badan min abidarrin fii waadi waadigii waddaana la yidhaahdo alladii waadigaasoo yasilu isku xira makata maka ku xidhiiriya bilcaalami alkhaarijiy caalamka dibadda ah caalamka dibadda waadiga ku xira maka kaanad waxay ahayd tanzilu mid degan ama degta qabiilatu qabiilabaa degi jiray oo khifaar la yidhaahda magaceeda waadi waddaan la yidhaahdo oo isku xira maka ku xira caalamka dibadda ayaa qabiilo khifaar layidhaahda deganayd wa kaanat khifaaru khifaar waxay ahayd taciishu mid ku nool min dalika min dalika anasri shaygii alyasiiri ee yaraa wax yar bay ku noolaan jireen alladii kaasoo tabduluhu ay bixiyaan oo ay siiyaan lahaa ayada alqawaafilu socotada allatii taasoo tascaa socota bitijaaratin qurayshin qoraysh ganacsigeeda daahibatan ilaa bilaadi shaam markay sii aadaysa dhulalka shaam ow aayiba ama markay ka soo noqonaysa minha shaam xaggeeda reer khifaar waxay ku noolaayeen nusri yariis ah wax yaroo baab ah alladii tabdulu ay ka qaadaanay bixisay siisa siisalaha ayada alqawaafilu socotada allatii taasoo tascaa soconaysa allatii taasoo tascaa socota bitijaarati qurayshin quraysh tijaaradeeda daahibatan ilaa bilaadi shaam markay aadaysay u sii socoto dhulalka shaam ow aayiba ama ay tahay markay ka soo laabata minha xaggeeda wa rubbana waxaa badnayd dhici jirtay dee haddii kale caashar inay ku nooleed min qadci ariiqi jidgooyo calaa haadihi alqawaafili socotada ay ku sameeyaan idaahiya haddii ayadu lam tucطihaa aysan bixinin oo ay siinin maa yurdihaa wax dadka geliya haddii ay baadii waxyaabaha laga qaadayo nimanka tijaarta ah ay bixin waayaan wixii khifaar geliya jidgooyaa lagu samayn jiro waa la baarin jira macnaha waa muryaantii iyo isdhicii iyo baadkii dadka laga qaadi jiray oo kale wa rubbamaa caashat inay eh, ku noolayd baa la arkay min qadci ariiqi jidgooyo ay ku sameeyaan calaa haadihi alqawaafili socotada idaa iyo haddii ayadoo socotada lam tuctihaa aynan bixinin oo aysan sinin khifaar maa yurdihaa waxay ku qancaan ama raaligeliyaan wa kaana wuxuu ahaa jundub bin junaada jundub bin junaada ninka lagu magacaabo almukanna ee lagu naanaysa biabii darrin abii lagu naanaysa wuxuu ahaa waaxidan mid oo min abnaa'i haadihi alqabiila dadka ku abtirsada qabiilada ka mid ah wa kaana jundu bin junaada ninka lagu magacaabo wuxuu ahaa almukanna lagu naanaysoo lagu kulyeeyo biabi darin waaxidan mid ayuu ahaa oo min abanaa'i dadka ku abtirsada ah haadihi alqabiilati qabiilada kifaar laakinahu laakiinse kaana wuxuu ahaa yamtaazu mid kaga soocan minhum xaggooda bijur'ati alqalbi qalbi dhiiranaashu qalbi jub'o ah ayuu kaga socnaa warajaaxati alcaqli iyo caqli sarreeya wa bucdi الnadari aragti fog intaasoo dhan ayuu kaga socnaa wa biannahu asagu kaana wuxuu ahaa wa abi darre yadiiqu mid ku ciriiriya yadiiqu buu ahaa mid aad u necab ashadda diiqi ciriiri iyo nacaabkan u daran baa wuxuu u qabay bi haadihi sanamyaalka allatii yacbuduhaa ay caabudayaan qowmuhu qoomkiisa min duuni illaahi ilaa sukadiisa asnaamtaa qoomkiisu ay caabudayaan alla sukadiisa mid ka xun ayuu ahaa wabiannahu asagu waa abaadare kaana wuxuu ahaa abuudarin yadiiqu mid ka xun ashaddu diiqi xumaantan u daran macnaha xumaantu waxay keentay inuu cirirtoomo qalbigiisi laabtiisay ciriir noqoto bihaadi alawfaani sanabyaalkaa ayuu ka xumaa allatii yacbuduhaa ay caabudaan qowmuhu tolkiisa min duuni illaahi wayastankiru maa wajada calayhi wayastankiru wuxuu inkiri jiray wuxuu ka xumayn jiray ama uu inkiri jiray maa wajada wixi uu helay calayhi korkiisa alcarabu carab oo min fasaadi اddiini diin fasahaadka ah carab fasaadka diinka ay ku socoto ayuu aad u inkiri jiray ugu u necbanaa iyo wa lmuctaqidi muctaqidka waxyaabaha ay ictiqaadsan yihiin iyo waxyaabaha ayagu qalbigooda ku jira oo mar walba ictiqaadsan yihiin foolxumadiisa iyo xumaantiisa taasay aad yaad ayuu inkiri jiray wa lmuctaqidi muctaqidkii waxay ictiqaadsan yihiin xumaanteeda ama foolxumadeeda ayuu aad yaad u naci jiray wayataطallacu wuxuu baarbaari jiray taalacan jiru sugi jiray wuxuu isha ku haayay ilaa duhuuri nebiyin nebi soo bixitaankiisa jadiidin oo cusuboo yamlow cala annaasi dadka ka buuxiya cuquulahum caqliyaalkoodii wa af'idatahum quluubtooda iimaan iyo wanaag ka buuxiya wayukhrijuhum kana saara dadka min aulumaati mugdiyaalka ila nuuri nuurkana u bixiya nebigaana aad ayuu u sugi jiray uma intaa kadib tanaahad waxaa soo gaarayay ilaa abi darin abi dar wahwa asagoo fii baadiyatihi tuuladiisii baadiyadiisa jooga akhbaaru nebiy nebiga khabarkiisii nebigii aljadiidi ee cusbaa alladii kaasoo dahara ka soo ifbaxay oo ka soo muuqday fii makkata maka khabarkiisaa soo gaari jiray fa qaala wuxuu ku yidhi liakhiihi walaalkii aniisun anis la yidhaahdo wiil aniis la yidhaahdaa la dhashee wuxuu ku yidhi inaliq bax laa abban laka aabba beele aabba kuuma sugnaadee bax buu yidhi ilaa makkata maka aad e. waqif ii soo ogow oo waxaad iigu soo kuur gashaa calaa akhbaari haada arajuli ninkaa khabarkiisa alladii kaasoo yascumu sheeganaya annahu nebiyun inuu nebi yahay wa annahu asagu ya'tiihi inuu uga imaanayo waxyun waxyi min asamaa'i samada inuu waxyi uga imaanayo midka sheeganaya ubtagoo igu soo guurgal buu yidhi inaliq bax eed laa abbalaka aabba kuuma sugnaadee aabba laabee bax buu yidhi ilaa makkata maka aad waqif waxaad soo ogaatood iigu soo kuurgashaa calaa akhbaari haada arajuli ninkan akhbaartiisa alladii yazcumu sheeganaya annahu nebiyun inuu nebi yahay wa annahu asagu ya'tiihi inuu uga imaanayo sheeganaya waxyun waxyi min asamaa'i xagga sare wasmac soo maqan oo soo dhegayso shay-an waxoogaa oo min qowlihi hadalkiisa ka mid ah waxmilhu ilaya iisoo qaad buu yidhi iga soo guuriyo ii soo raro ii keen dahaba aniisu aniis waa tagoo wuxuu aaday ilaa makkata maka waltaqaa wuxuu la kulmay birasuuli rasuulka salawaat ullaahi calayhi wasalaamuhu salawaat ullaahi calayhi wasalaamuhu naxariisyaalka allay nabadgelyaalka alla dushiisa ha ahaatee wa samica waana soo maqlo wuu ka soo dhegaystay minhu xaggiisa wixii uu sheegaayey uma kabacdi caada anis waa soo laabtay ila albaadiyati baadiyi buu ku soo laabtay fatalaqaahu waxaa la kulmay abudarin abudar fii lahfatin si lahfa'a asagoo xiise u qaba oo aad iyo aad ugu hilloobsan ayaa walaalkii uu la kulmay wa sa'alahu waa uu su'aalay can akhbaari الnabiyi اljadiidi nebigii cusbaa qabarkiisa fii shaqafin asagoo jacayl u qaba shaqafka waa xubbi xagga qalbigiisa ku jira aad asagoo ugu hillowsan abiidarin in khabaarka nebiga uu helo ayuu su'aalay fa qaala wuxuu yidhi laqad ra'aytu waxaan soo arkay wallaahi allah ku dhaartay rajulan nin yadcuu ugu yeeraya dadka ilaa makaarimi alakhlaaqi dabeecadaha fiicfiican wa yaquulu wuxuu ku hadlayaa kalaaman hadal maa huwa bishicrin aan shicir ahayn hadalkuu ku hadlay waa hadal aan gabay ahayn faqaala lahu abidar wuxuu anis ku yidhi walaalkii wamaadaa yaquulu nnaasu dadku maxay odhanayeen fiihi asaga markuu dadka makaarimu alakhlaaq io hadal fiicanun shicir ahayn uu ugu yeedho maxaa loogu jawaabayey wamaadaa maxay bay yaquulu odhanayeen annaasu dadka fiihi asaga fa faqaala anis wuxuu yidhi yaquuluuna waxay odhanayeen innahu saaxirun waa sixiroole wa kaahinun waa faallow wa shaacirun waa abwaan saasay markaa dadkuna lahaayeen faqaala abuu darin wuxuu yidhi wallaahi maa shafayta igama shaafin buu yidhi li aniga khaliilii haraadkii ihaaye oon baa ihaayo waxbaan kuu dirsaday oonka iga demiyaa ima nin buu yidhi wallaahi maa shafayta ma shaafinin lii aniga haliilan haliil igama shaafin buu yidhi catashkii iyo oonkaygii walaa qadayta manaanaad ii gudin lii aniga xaajatan dan dantii aan lahaa waxaad ii soo qabatay ma lehee fahal anta adigu kaafin ma tahay mid iga kaafaya oo iga qabanayo ii ilaalinayo kafiil iiga noqonaya ciyaalii ciyaalkayga xataa antaliqa ilaa aniga aan tago fa andura aan soo firiyo fii amrii amarkiisa war wixii aan rabay iimaadan samaynin wixii aan rabayna igama shaafinin oonkii ihaayeyna biyo igama siinno igama waraabinin saa darteed anaa baxayoo soo eeg eeganayee kafiil ma iiga noqonaysaa ciyaalkayga faqaala nacam haa buu yidhi haa kafaal baan kaaga noqonayaa walaakiin kun laakiin abidarow ahaw min ahli makka maka ehelkeeda calaa xadarin digtooni mid ka qaba nimankaa reer maka digtoonnidaada ka qab buu yidhi mid feejigan ahaw tasawada waa sahay qaatay abudarin linafsihi nafsadiisuu sahay u qaatay waxamala wuxuu xambaarsaday uu qaatay macahu la jirkiisa qirbatan qirbad iyo sibraar maa-in biyo uu ku jiro saqiiratan oo yar wuxuu qaatay sibraar yar waa wal yaroo maqaar ka samaysan biyuu ku shubtay watajaha wuxuu u jihaystay min qaddihi subaxiisii ilaa makata maka subaxiisii markii la gaarayba maka ayuu soo aado wejiga saaray yuriidu asagoo doonaaya liqaa'a annabiyi nebiga la kulankiisa waalwuquufa iyo inuu u soo kuurgaluu dul istaago calaa khabarihi khabarka nebiga binafsina fahantiisa shalay wiil walaalkii buu u dirsaday laakiin wax kaafiya looma keenin balaqa wuxuu gaaray abuudar makata maka ayuu soo gaaray waxaal huwa asagoo waxaal huwa asagoo mutawajisun dareemahaya khiifatan cabsi asagoo mutawajis ahoo cabsi markaa dareemahaya ayuu maka markaa soo gaaray mar allaala markuu soo baxay ayuu maka markaa yimid waxaa ka muuqday uu mar walba ka feejignaa uu dhuganaayey cabsi oo min ahliha ehelka maka xaggeedaa faqad tanaahad waxaa ahaa mid soo gaartaa ilaya xaggiisa faqad tanaahad waxaa soo gaari jiray ilaya xaggiisa akhbaaru hadabati quraysh akhbaaru hadabati quraysh qoraysh caradeeda liaalihatihim ilaa yaalkooday u caraysan yihiin iyo wa tankiilihim ciqaabkooda ay ciqaabaan bikulli man qof kasta oo tuxadiuhu ugu sheekaysa nafsahu nafsadiisa biitibaaci muxamedin inuu moxamed raaco qof kastoo isku daya xataa ma raacin naftiisa hadday ku taxaditay ku soo dhacday uu ku sheekaystay inuu moxamed raaco inay ciqaabayaan taana hore u maqli jiray lidaa sidaa darteed kariha wuxuu nacay abider an yas'ala inuu su'aalo axadan qof can muxamedin muxamed in qof jidka maraya uu dhaho aaway muxameda itusiya wuu nacay ilangaraac iyo tumitaan baa jira iyo ciqaab qurayshna waxay u caraysan tahay ilaahyaalkooda li'annahu maxaa yeelay maa kaana ma aha aan abuder yadrii mid garanayo og an yakuunu ma ahaan doonaa haada almas'uul midkan uu su'aalayo min shiicatihi mashiicadiisii jamiicadiisuu ka mid noqonayaa am min caduwihi mase cadowgiisa ka war hadduu abujahal intuu qabto dhoo itus maxamed maxamed baan rabaa inaan raace mase abubakar buu noqon doonaa oo mar allaala markuu u sheego ama u weyddiiyo bakse loo geynaayo ma kala yaqaana dadkii taa waxay keliftay inuu noco inuu qof markaa weyddiiyo walammaa goortii aqbala alleylu habeenkii uu soo qaabilo habeenkii uu galay irtajaca wuxuu iska jiiftay abidar fi lmasjidi masjidka buu iska jiiftay waa xaramka famara bihi waxaa soo maray cali bni abi aalibin radia allaahu canhu cali baa ku soo maray asoo isdiyaariyo jiifa facarafa cali wuxuu aqoonsaday annahu ninkani hariibun inuu hariib yahay nin musaafiroo koytaa inuu yahay ayuu aqoonsaday fa qaala wuxuu yidhi halumma tacaal ilaynaa xaggeena ayuha rajul warna keen buu dhahay hasiifan meeshee wuxuu yidhi halumma ilayna ayuha rajul famadaa wuu dhaqaaqo wuu la tegay macahu micigiisa wa baata abidar wuxuu beriyey laylatahu habeenkiisaas cindahu cali agtiisa bal meeshay ahaataba ama gurigiisa ha ahaado ama meel kaley ugu talagaleen inay jiifta ha ahaatee way israaceen isku meel bay baryeen wa fi sabaaxi subaxii markii la gaadhay xamala wuxuu soo qaatay abidar qilbatahu sibraarkiisii iyo wa miswadahu qamdigiisii miswadka waa mare yar ama kiish yaroo marka raashinka la cunayo lagu shubto kiibu markaa soo qaatay qamdigiisii iyo sibraarkiisii buu soo qaatay wacaada wuxuu ku soo laabtay ila almasjidi masjidkii duuna an yas'ala asaguusan su'aalin axadun mid oo minhumaa labadooda ka mid ah waa cali abidare saaxibahu saaxiibkii kale can shayin waxba abidarna ma dhin warniyo arrintaasaan u socdaa calina ma uusan dhin maxaad u socotaa uma kadib qadaa wuxuu ku dhammaystay abidar yowmahu maalintiisii aلثaani ee labaad masaajidkuu ku dhammaystay duuna an yatacarafa asaguusan weli ogaanin ila nebi nebiga sal اllau alيه wasalam weli uma caddaanin yaa nebiga ah weli uma kala bayaananin ee weli asaynan u kala caddaanin rasuulka sal اllau alيه wasalam uusan markaa weli fahmin waaye falammaa goortii amsaa uu galabaystay akhada wuxuu qaatay haddana waa abidare madajacahu makaanu jiifkiisii min almasjidi masaajid buu ka qaatay wuxuu isku diyaariyey meeshii uu seexan lahaa fa mara caliyun cali baa soo maray haddana radia allaahu canhu qaala lahu wuxuu ku yidhi ah, wuxuu ku yidhi amaana miyaynan dhowaanin lirajuli ninka uma dhowaan miya an yacrifa inuu garto manzilahu manzilkiisa dadkii uu raadinaayey inuu weli fahmo weli ma helin miya macnaha weli miyaysan u suuro gelin weli miyaysan taqaanaa dhowaaninoo la gaadhin inuu ninka aqoonsado mansilkiisii meeshuu u socday uma kabacdi istaxabahu wuu soo kaxeeyey wuu soo kaxeeyey macow micigiisa wuu la soo saaxiibo wuu soo kaxeeyey fabaata wuu baryo abiidar cindahu cali agtiisa laylatahu ahaaniya habeenkiisii labaad walam yas'al laakiin ma uusan su'aalin axadun mid minhumaa labadooda ka mida saaxibahu saaxiibkiisii can shay waxba ma weydiinin falammaa goortii kaanad ay ahaatay allaylatu ahaaliatu habeenkii saddexaad qaala caliyun cali baa lisaaxibihi saaxiibkii wuxuu ku yidhi allaa tuxadinii miyaadan ii sheegaynin ma ii sheegi kartaa camaa aqdamaka waxa ku soo geliyey oo aad u soo gashood u timid ilaa makata maka waa habeenkii saddexaad waa la kala aamusan yahay waa la kala cabsanayaa magaalada dhib baa jira cali baa intuu is-adkeeyey wuxuu yidhi maad ii sheegtid waxa kuu keenay ama ku soo geliye maka allaa tuxadinii miyaadan ii waramaynin iyo macnaa ii sheeg waaye cama aqdamaka ilaa maka faqaala abudar wuxuu yidhi in actaytanii haddaad isiiso miihaaqan ballan an turshidanii inaad i tusinayso oo igu hanuuninayso ilaa maa atlu waxaan dalbayo raadinayo facaltu waan samaynayaa buu yidhi horta ballan iga qaat waxa aan kuu sheegay hadhow dhib anaadan i gaarsiinaynin ka bacdina aad i tusayso ballantaa iga qaad ila horaa lala soo dardaarmay oo la yidhi reer digtoonnidaada ka qab acaahu cali cali waa fa faacطaahu wuu siiyey caliyun cali wuxuu siiyey ninkii maa araada wuxuu doonayo min mihaaqin ballan ah ballan waaya buu yidhi inaan ku tusinayo faqaala abuu dar wuxuu yidhi laqad qasadtu waxaan ka soo qasdoon uga imid makata maka min amaakina baciidatin amaakin dheer baan ka imid buu yidhi abtaqii anigoo dalbayuu raadinaya liqaa'a annebiy nebiga la kulankiisa nebigii aljadiidi ee cusbaa wasamaaca iyo maqlid shay aan maqlo mimaa yaquulu uu dhahayo intaasaan meel dheer uga imid buu yidhi faqaala abuu darin laqad qasadtu waxaan uga soo qasday makkata makoon uga imid min amaakina amaakin baciidatin fog abtaqii anoo dalbayo raboo raadinaya liqaa'a annebiy nebiga la kulankiisa nebigii aljadiidi ee cusbaaye hadda soo baxay wa samaaca iyo maqlid shay inaan maqla mimaa yaquuluhu uu markaa ku hadlaayo fainfarajat asaariiru caliyun waxaa furmay oo iftiimay oo faydmay asaarirtii cali radia allahu canh waa wejigiisa qofku mar allaala marka farxad ay ka muuqato wejigiisaa laga dareemaa meelaha indhaha korkooda ah markuu caraysan yahayna way cabusmaano waxoogaa waxay noqdaan wax isku yimaada markuu faraxsan yahayna way kala fidaan wa qaala cali wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay innahu la rasuulu اllaahi xaqan waa rasuul ilaahay oo dhab ah wa innahu wainahu wainahu wainahu waa sidaa waa rasuul allo xaq ah waa nebi alla soo diray waa runlow aad buu u ammaanay fa idaa asbaxnaa haddaan waa beriisano oo subaxii la gaadho fattabicnii isoo raac buu yidhi xayumaa meel allaala meeshii sirtu aan u socdoo aado isoo daba kac adiga fa in ra'aytu haddaan arko shay-an shay akhaafuhu aan kaaga cabsanayo calayka korkaaga waqaftu waan istaagayaa iska soco adiga yaana loo malayn dad isdaba socdaa kaanii sidii anigoo uriiqul lmaaa biyo daadinayo kalan iska dhigayaa taariikhda qaar baa waxay tilmaantaa waqaftu kaanii waan istaagaa sidii qof dacaska intuu ka go'ay samaysanayo duleelka gelinaya iska dhigayaaye hore u sii soca adiga markaa qof aan u arko waay macnaa yaana loo malaynin dad markaa wada socdaa dad wada socda si aanan na loogugu malaynin ayaan sidaa markaa samaynaynaa eh, uriiqu lmaaa waqaftu waan istaagayaa kaanii sidii anigoo uriiqu wax qubaya almaaa biyo oo kale fain madaytu haddii aan socdo haddana fatabicnii isoo raac xataa tadkhula ilaa aad gasho madhalii meeshii aan galay meeshii aan dalaq dhaho dabsoo dhewdhaadeen ha ka shakinine lam yaqir ma sugnaanin lam yaqara ma sugnaanin dar madjaca eh, jiif kuma sugnaanin oo uma xasilin طawaala laylatii habeenkiisii dheeraantiisa ama habeenkii oo dhan dhe shawqan hilow uu u qabo ilaa ru'yati الnebiy nebiga ru'yadiisa qofka farxadda badan ku jira intuu inuu hurto habeenkii bay adag tahay saas buu isku gedgedinaya saasuu isku gedgedin sidoo kale ninka murugta badanna waa la mid sidaa darteed baa abidar mar allaala markii cali ay ka soo baxday arrintaa indhuwa saari waayey habeenkii oo dhan waa tawaala laylatihi habeenkiisa dhandheeraantiisii dhammaanba shawqan hillow uu u qabo ilaa ru'yati اnebiy nebiga aragtidiisa walahfatan xiise uu u qabo ilaa istimaacin inuu maqlo shay-in shay oo mimaa yuuxaa bihi waxa loo waxyoonayo ilayhi nebiga xaggiisa ah wa fi اsabaaxi subaxii markii la gaahay madaa waa soo dhaqaaqay caliyun bidayfihi martigiisii buu la soo dhaqaaqay uu soo kaxeeyey ilaa beyti rasuuli nebiga gurigiisii buu u soo kaxeeyey nebigii alkariimi sharafta lahaa wa madaa wuu soo dhaqaaqay abudarna wara'ahu gadaashiisa ayuu soo qaaday yakhfuuhu asagoo qadad raacaya macnaha reed raacaya waay asagoo daba socda wahuwa asagoo laa yalwi aan milicsanaynin oon u dhuganaynin calaa shayin shayna kama haysa inuu meel fiirfiiriyo saasuu u socdaa xataa dakhalaa ilaa ay galeen labadoodaba cala اnebi nebiga salى اllahu calayh wasalam faqaala abu dar baa wuxuu yidhi assalaamu calayka yaa rasuula allah assalaamu calayka nabadgelya korkaaga ha ahaato yaa rasuula allah Eh, faqaala abuu wuxuu yidhi assalaamu calayka nabadgelye korkaaga ha ahaata yaa rasuul allah faqaala rasuulu rasuulkuna wuxuu u yidhi wacalayka asalaamu wacalayka salaamu اllahi waraxmatuhu wabarakaatuhu salaamta alleh iyo naxariista alleh iyo barakada allada korkaaga adigana ha ahaato fa kaana abuu dar wuxuu ahaa wala qofka man awala man shaksigii ugu horeeyey xayaa salaama alrasuula rasuulka bitaxiyati اlislaami salaanta islaamka ku salaama uma kabacdi shaacad way faaftoo wacammad way caam noqotay bacda daalika markaa kadib caam bay noqotoo way fiday wayna faaftay aqbala rasuulu rasuulku wuu qaabilay salawaatu اllahi calayhi calaa abi dar yadacuuhu asagoo ugu yeeraya ila alislaami islaamnimada wayaqra'u uu aqrinaayo calayhi korkiisa alqur'aanu qur'aankuu ku aqrinaayo famaa labiha maba daahinba an aclana inuu iclaansaday uu bandhigay uu bannaan ka muujiyey kelimata alxaqi kelimadii xaqa abudar uu islaamay wa dakhala wuxuu soo galay fii diini اljadiid diinkii cusbaa qabla an yabraxa intuusan ka istaaginba makaanahu makaankiisa intuusan ka kicin uusan ka zuulinuuna ka tegin booskiisii fa kaana abudar wuxuu ahaa raabica alaaثatin raabica alaaثatin saddex kii afareeyey aslamuu ee islaamay aw khaamisa arbacatin afar kii shaneeye buu ahaa labadaa mid ka mid ah saddex qof baa oga horreeyo afar buu ahaa ama afar baa ka horrayso shan buu ku ahaa walnataruki aan u dhaafna marka alkalaama hadalka liabidarin abidar aan uga tagno liyaqisa suu nooga qisooduu nooga sheekeeyo calaynaa korkeenna binafsi nafsadiisa baqiyata khabarihi qabarkiisu xidhinaa intaan waan la daandihinaye bal asagaaan u dhaafna hadda keliya hanoo warrame walnatruki aan uga tagno alkalaama hadalka liabi dar liyaqisa suu nooga qisoodo calaynaa korkeena binafsihi baqiyata khabarihi khabarkiisa wixii dhinan ee baaqi ah qaala wuxuu yidhi aqamtu waan nagaaday waa abi dar bacda daalika markaa kadib aan islaamay maca rasuulillaahi nebiga macigiisaan la nagaaday fii makata maka facallamanii wuxuu i baray alislaama islaamnimada wa aqra'anii wuxuu ibaruu ii akhriyey shay-an shay ama i akhrisiye oo bilqur'aani qur'aanka ah uma qaala lii wuxuu ii yidhi laa tukhbir biislaamika islaamnimadaada ha u sheegin axadan hal qof oo fii makata maka jooga aamus waad islaamtay ogtum qarso islaamnimadaada fa innii anigu akhaafu waan cabsanayaa calayka korkaaga an yaqtuluuka inay ku dilaane waraabiyadarow inay kuwan ku dilaan baa kaaga baqayaaye qofna ha u sheegin faqultu waxaan idhi buu dhahay waladii macbuudkii nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye laa abraxu ka bixi maayo ka zuuli maayo makata maka inaan joogo oo ka tegi maayo xataa aatiya almasjida ilaa masjidka aan tago oo waasruka aan qayliyo oo aan kor u qayliyo bidacwati alxaqi dacwada xaqa ah bayna bahraani qurayshin quraysh dhexdooda inaan ku dhex qayliyo wallaahi intaa inaan sameeyo maahane allaha nafteyday gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee inaan maka ka bixayn fasakata rasuul rasuulku wuu ka aamusay sal alla wasalam rasuulkana wuu ka aamusay faji'tu lmasjida masjidkii baan imid buu yidhi abidar baa sheekaynaya wa qurayshun juluusun qurayshi oo fadhida yataxadauuna sheekaysanaya fatawasaqtuhum waan dhexdhexaystay dhexdoodaan istaagay macnaha bartamaha intaan ka istaagay wanaadaytu waan dhawaaqay biaclaa sawtii codkeygii kii u dheeraa baan ku qayliyey yaa macshara quraysh inii ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu اllah waa qayliye buu dhahay dhexdooda intaan istaagaan ku qayliyoon idhi alla mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaayey ma jiro nebi muxamedna waa rasuul ilaah subxaana wa tacaala famaa kaadad ma sigin uma dhowaanin kalimaatii hadalladaydii tulaamisu inay taabanayaan aadaana alqawmi qoomkii dhegahooda xataa duciruu jamiican ilaa ay argagaxeen dhammaantoodba hal mar baa ducri ku dhacay argagax wahabduu way soo boodeen oo waxay ka soo boodeen min majaalisihim golooyinkii ay fadhiyeen wa qaaluu waxay dhaheen calaykum qabta bihaada saabi'i bidcigan qabtayay dhaheen buu yidhi saabi midkaan iishay hal mar bay dhaheen intay soo wada boodeen calaykum laazima macnaa qabta ila jeedaan bi haada saabi midkaan khaarijka ah ee diintiisii ka baxay saabi kaasaa la oran jiray midkaan bidciga noqdee diinta cusub la yimid wa qaamuu ilaya way ii soo kaceen wajacaluu waxay guda galeen yadribuunanii inay i garaacayaan liamuuta saan u dhinto garaacitaankay ii garaacayeen waa garaacitaan lagu dhimanaayo bud iyo baakoor iyo kuwa culusaa loo soo qaatay aad baa loo garaacay faadrakanii waxaa isoo haleelay oo iga soo gaaray alcabaas ibni cabdilmuطalib waa camu nebi nebiga adeerkii sal اla alيه wasalam wa akubba waa isugu keysoo dul dhacay calaya korkeyga saas buu igu soo dul fooraray waay wa akubba calaya liyaxmiyanii minhum suu iiga celiyo suu iiga ilaaliyo waxa igu socdaa ila markuu saa u qabto waa magangeliyo way ka joogsanayaan waxba gaarsiin maayaan uma kabacdi eh, liyaxmiyaniica minhum suu iiga ilaaliyo iiga celiyo uma aqbala calayhim way soo qaabileen dushooda wa qaala wuxuu yidhi uma kabacdi aqbala way soo qaabileen cabbaas uma kabacdi aqbala wuu qaabilay cabbaas calayhim korkooduu qaabilay waa nimankii garaacay wa qaala wuxuu yidhi weylakum wardoqon maatiin buu yidhi halaageeniyo ataqtuluuna rajula min khifaar ma nin reer khifaaraad dilaysaan haddana wamamuru qawaafilikum safarkiina iyo qawaafilkiina iyo socodkiina iyo tijaaradiina meeshay martana calayhim khayr khifaar korkooda ay tahay war ninkaan ma taqaanaan horta waa reer khifaar mamarkiina iyo qawaafishii qawaafilkiina iyo safarkiinana ayaga martaan calayhim faaqlacu canii markaasa iga siibteen buu yidhi way iga joogsadeen markay arrintaa uu ku yidhi ilan cabbaas wuu garanayaa inta badan waa raaci jira tijaarada raggani ma yaqaanaan waa u sheegeen markaa way iga istaageen xaggayga walammaa markii afaqtu aan miirsaday ilaan sida loo garaacay wuu miir daboolmaye markaan miir soo helo maskaxdii ii soo noqotay ji'tu ilaa rasuuli illaahi u imid falamaa ra'aa markuu arkay nebiga maa bii waxa igu sugan qaala wuxuu ii yidhi alam anhaka miyaanan kaa reebin can iclaani islaamika islaamkaaga bandhigitaankiisa iclaanka iyo muujinta islaamnimada aada muujinayso ha samaynin kuma dhihin buu ii yidhi faqultu waxaan idhi buuri yaa rasuula allahi rasuulkii allow kaanat waxay ahayd xaajatan dan oo fii nafsii nafsadayda ku sugnaydoo faqadayto waan gudanayay buu yidhi arin ani ii qaas aho baan rabay inaan sameeye buu yidhi waana sameeyey faqaala rasuulku wuxuu dhahay ilxaq biqowmika qoomkaaga iska aad abidarow bax buu dhahay ilxiq haleel ilxaq waxaad haleeshaa biqowmika qoomkaaga waabirhum wakhabirhum u khabar oo u sheeg bimaa ra'ayta waxaad aragtay iyo wamaa samicta waxaad maqashayba meeshaan kuma rooni dacwo inaad ku fuliside bal dadkaagii dhex tag wadcuhum ugu yeer ila ilallaahi ilaahay diinkiisa lacalla allaaha alla waxaa la arkaa yanfacuhum bika inuu kugu anfaco ayaga inuu kugu anfaco adiga oo wayujiruka fiihim ilaahay kaa ajirsiiye gudahooda taasaa dhici kartee bax dadkaagii u tag faidaa balaqaka hadduu ku gaaro faidaa balaqaka hadduu ku soo gaaro annii anigu dahartu inaan guulaystayo kor noqdayna fatacaala ilaya io imo buu dhahay nebiga sal alla alيh wasalam qaala abu dar wuxuu yidhi fanطalaqtu waan baxay xataa ataytu ilaa aan tegay manaasila qowmii qoomkayga meelihii ay deganaayeen falaqiyanii waxaa ila kulmay akhii walaalkii aniis ahaa faqaala wuxuu ii yidhi maa sanacta maxaad soo samaysay adna faqultu waxaan idhi sanactu waxaan soo sameeyey annii aslamtu inaan islaamay oo wasadaqtu aan rumeeyey nebigii aan u tegey famaa labia maba daahinba an sharaxa allah inuu ilaahay ku sharxay sadrahu laabtiisa walaalkay wa qaala wuxuu dhahay maaliya raqba maxaan uga tagayaa anigana maaliya maxaa ii sugnaadoo ragabatun aan u nacaya oo aan uga fogaanayaa can diinika diinkaaga fa innii qad aslamtu anna waan islaamay wasadaqtu aydan waana rumey wixii aad rumaysay uma bacdi ataynaa waxaan u nimid ummanaa hooyadayn fadacawnaahaa waan ugu yeernay hooyo ila alislaami islaamnimadii faqaad waxay tidhi maa raqbatun anna maxaa ii sugnaadoo iga leexinaya raqba maxay iga dhigay nicitaan ama maa lii raqba maxaan u rajayn waayey anigana oo aan u qaadan waayo can diinikumaa diinkiina ama waxaa iiga maxaa ii suganoo aan u nacaya oo aan uga fogaanayaa can diinikumaa diinkiina wa aslamad way islaamtay hooyo aydan sidoo kale wa mundu daalika alyowm maalintaa laga bilaabo inطalaqat اlusratu usradii iyo qowskii almu'minatu mu'miniinta ahaa waxay u dhaqaaqeen tadcuu inay ugu yeedhaan dadka ila اllahi ilaahay diinkiisa fii khifaarin reer khifaar laa takilu can dalika walaa tamullu minhu aygun ka noogayn kana daalaynin laa takilu aygon daalaynin can daalika arrintaa walaa tamallu aydun ka noogaynin minhu arrintaa xaggeeda xataa aslama ilaa ay ka soo islaamtay min khifaarin reer khifaar khalqun kaiirun khalqi fara badan ilaa khalqi fara badan ay ka islaameen wa waxaa uu oogey asalaatu fiihim wa salaatu salaadii ayaan oogahay buu yidhi abidar waaye fiihim dhexdooda wa qaala fariiqun koox waxay dhaheen oo minhum reer kifaar ka mid ah nabqaa calaa diininaa anagu diinkeenaan ku baaqi ahaanaynaa anagu ma islaamayno xataa idaa qadima arasuulu ilaa rasuulka uu galo almadiinata magaalada madiina aslamnaa markaasaan islaamaynaa qola saasay martay falamaa qadima arasuulu rasuulku markuu soo galay almadiinata aslamuu ayaguna way islaameen faqaala calayhi الsalaau wasalaam rasuulku wuxuu yidhi khifaarun reer khifaar gafara allaahu lahaa allah u dembi dhaafo afar allah ilaahay ha cafiya laha ayada waa aslamu reer aslamna saalamaha allaahu ilaahay ha badbaadiyo ilaahay ha badbaadiyo wuu u duceeyey aqaama wuxuu iska nagaa abudar fii baadiyatihi baadiyadiisii uu iska deganaa xataa madad ilaa ay dhammaatay martay badarun وaxudun واlkhandaqu saddexdaa duulaan uma kabacdi qadima calى اlmadiinati magaaladii madiine ayuu soo galay wanqadaca wuxuu u go'ay ilىa rasuuli اllaahi rasuulka xaggiisa sal اla alيه wasalam wاsta'danahu wuxuu idinka weydiistay fii an yaquuma inuu u istaago calىa khidmatii adeegiisa inuu bal rasuulka u adeego faadina lahu waa u idmay rasuulkana wanacima wuxuu ku nimcaystay abidar bisuxbatihi nebiga la saaxiibidiisii wasacida wuxuu ku liibaanay bikhidmatihi u adeegiisii u adeega nebigana waa ku liibaanay wadalla rasuulu اllaahi rasuulkii alla salawaatu ullaahi calayhi wuxuu daa'imay ee uu ahaa yu'iruhu mid ka hormariya abidar dadka kale bacdamaa nisaas saas haliyey oo dad badan soo islaamiyey ah yu'tar buu samayn jirayo kayrkiisa waa ka hormarin jiray wayukrimuhu mid karaameeyo sharfo ayuu ahaa famaa laqiyahu lama kulmin maratan mar ilaa hadduu la kulmana saafaxahu wuu gacan qaadi jiray rasuulka abidar wa hasha fii wajhihi wejigiisuu u furfuri jiray wa basha xoog buu ugu furfuri jiray weji furfuran ayuu markaa ku soo dhowayn jiray ibtisaam farxad buu u muujin jiray macnaha walamaa goortii laxiqa uu haleelay alrasuulu اlkariimu rasuulkii sharafta lahaa birafiiqi اlأclىa rafiiqii sare waa markuu rasuulku dhintay lam yuiq waa awoodi waaye abudar sabran inuu ku sabru sii joogo ah, sabran inuu ku adkaysto cala aliqaamati sii joogid fi lmadiinati almunawara madiina munawara inuu sii joogo ku adkaysto waa u adkaysan waaye waa awoodi waayey bacda an khallad markii ay khaali ka noqotay oo ay weysay min sayidihaa sayidkeedii oo waqfarad ay gawaan ka noqotay min hadyi majaalisii waa markii ay weysay uun majaalistiisii hadyigii meel wax ku hanuunin jiray rasuulka markii ay weysay oo ay ka noqotay gawaan iyo mar allaala markii sayidkeedii laga waayey abidar wuu sii joogi waayey macnaha meesha waa uu cuntami weysay faraxala wuxuu u guuray ilaa baadiyati shaam shaam baadiyaheedii wa aqaama wuu nagaa fiiha baadiyihii shaam muddata khilaafata sidiiq ilaa muddadii khilaafadii sidiiq meesha ayuu deganaa iyo walfaaruuqa cumar alfaaruuq radia allahu canhuma wa canhu asaga iyo ayagaba allah ka raadi noqdee xilligii ay cumar cumar alfaaruuq iyo abubakar ay haysteen khilaafada baadiya shaam buu isaga joogay wa fii khilaafati cumaan waktigii cismaan nazla wuxuu soo degay abider fii dimashiq dimashq buu yimid fara'aa wuxuu arkay min iqbaali lmuslimiin muslimiintoo ku xoomay oo qaabilay oo wada aaday cala dunya adduunka dadkiiyoba dad aakhiro aan ahayn badankooda oo adduunkii la dabagedinaayo salaadii laga hadsaamaayo tiibuu markaa arkay iyo wanqimaasihim tiimbaska ay ku dhex tiimbadeen iyo say hoos u wada galeen fi tarafi tarafka tarafka waxyaabaha ziyaadada ah tarafkii ay markaa dhex ayuu aad yaad ula yaabay mutrafiin waa faajafaajayntii iyo nimcadii iyo waxyaabay markaa heleen maa ay ka qaabileen adhalahu yaabiyey ka yaabiyey asaga wa dafacahu ku xambaaroo ku riixay ilaa istinkaari daalika inuu arrintaa ku inkiro inuu arintaa ku inkiro daalika arrintaa uu ka diido fastadacaahu waxaa u yeehay marka maa adhalahu shay dheh ka yaabiyey wa dafacahu ku riixay ilaa istinkaari daalika istinkaar iyo inkiritaan la inkiro istifaar iyo cadmi ikraarkiisii sugitaankiisii oo macnaha waxaa loola jeedaa wuxuu aad yaad uga xumaaday ama uu u adkaysan waayey dadka adduunka wada raacay way isku dhibtoodeen marka fastadcaahu cumaanu cumaan ibna cafaan baa ugu yeeray marka ila almadiinati magaaladii madiina faqadima ilayha wuu galay xaggeedii laakinahu maa labisa ma daahin andaaqa inay cidhiiri ku noqotay haddana biraqbati nnaasi dadka raqbadoodii fi dunya adduunkay markaa u soo jeesteen wadaaqa annaasu dadkiina waxaa dhibay bishiddatihi adadkaynta abidar calayh korkooda ku ad adag yahay suu mar walba kiiba aw ku arkay inuu wax fiican iibsado kiiba sariir fiican iibsado dembi baad ku jirtaa buu leeyahay kiiba dukaan furta waa ku qaylinayaa dadkii way dhibteen marka aad bay ugu dhibtoodeen wadaaqa ciriiri bay ku noqotay annaasa dadka bishiddatihi shiddadiisa calayhim korkooda iyo watadiibihim bihim iyo sida uu mar kasto uu indhaha ugu haayo ee uu u fiirinaayo ayaa dadkii dhibay mar kasta waa ka daba hadlaa kii wax sameeyaba waxbuu ku tilmaamaa kii adduunka dhex galo asagiina dhibtooyey ayaguna way ku dhibtoodeen faamaru cumaan baa marka wuxuu amray binti qaali inuu u guuro ilaa rabda meel lagu magacaabo rabdo u guur baa la yidhi wahiya qaryatun waa tuulo saqiiratun oo yaroo min qura madiina magaalada madiina tuulooyinkeedii ka mid ah faraxala ilayha halkaasuu u guuray wa aqaama fiiha meeshaasuu isaga nagaa baciidan can innaasi waa meel dadka ka foge zaahidan asagoo zaahid ah ka zaahiday oo nacay bimaa fii aydiihim waxa dadka gacmahooda ku jira oo min caradi dunyaa dheebta adduunka ah mustamsikan ku dhegan oo haysta bimaa kaana wixii calayhi uu dul ahaa alrasuulu rasuulkii wa saaxibaahu labadiisii saaxiib oo abubakar iyo cumare oo min iihaari dooritaan la doorto ah albaaqiyati midda baaqiyadee aakhiro ah cala alfaaniyati midda dhammaanaysa adduunka laga doorto dakhala waxaa u soo galay calayhi korkiisa rajula nin rajul baa u soo galay abi dar maratin mar mararka u saaxiib ah fajacala wuxuu guda galay yuqallibu inuu ku gedgedinayo aarfa indhaha fii beyti gurigiisa markii loo soo gala gurigiisaa loo fiirfiiriyey falam yajid fiihi mataacan alaaba mataalo baaquu ku jiifaa wax allaab oo yaalo iyo raashin wax lagu cuno iyo sariiro iyo armaajooyin iyo tiiviyiyi waxyaabo iyo wax yaalaa ma laha gurigii saas markii loo fiirfiiriyey fa qaala wuxuu uhi yaa abaadar ayna mataacakum aba alaabtiini aba alaabta guriga faqaala lanaa baytun hunaak yacni alaakhira meeshaasaa guri kale noogu yaal buu yidhi nursilu ilayh waxaan u dirsanaa saalixa mataacina alaabeen wixii fiicanba xaggaasaa usii horumarsanaa buu dhahay gurigaas kalaan dhiganaa fafahima rajul ninkii wuu fahmay muraada muraadkuu ka wato wuxuu helo waa sadaqeeya aakhiru horumarsadaa macnuu waa sidaa wa qaala wuxuu ku yihi walaakin laa laka laakiin waa lagama maarmaan min mataac alaab in la helo inta adduunka la joogo sirro aad ku seexata iyo gaari aad meel ku tagta iyo meel mataqaana aad ku nasatay waa loo baahanya buu yidhi maa dumta fii haadihi daar intaad daartan aad joogto ila adduunku wuu kuu sahlayaa yacnii addunya buula jeedaa faajaaba wuu jawaabay abu darro walaakina buu dhahay waa runtaaye laakiin saaxiba almanzili manzilka ninka iska leh saaxiibka manzilkaa laa yatrukunaa fiih nooga mategaya buu dhahay haddaan wax kasta inta soo dhigano beri waa nala ka saarayaa macnaa waa dhimanaynaa ilaah buula jeedaa wa bacaa ilayhi wuxuu u diray amiiru shaam shaam amiirkoodii waa bialaaثa miati diinaar saddex boqol oo diinaar u diray abiider wa qaala lahu wuxuu ku yidhi istacin ku kaalmaysa biha lacagtan calىa qadaa'i xaajatika danahaaga gudashadooda faraddaha ilah wuu soo celiyey iga qaada buu iga qaad wa qaal wuxuu dhahay amaa wajada miyuu waayey oo ma helin miya amiiru shaam shaam amiirkeedii cabdan addoon oo lilaahi alla u sugnaaday addoon alloo ahwana calayhi iigaga daciifsan minii xaggayga qof kaloo ani iiga baahi badan miyuu waayey qof kaloo iigaga liita miyuu waayey amiirkii shaam markuu ana iisoo diraayo waa u celiyey wa fi sanati aaniya wa fi sanati aلثaaniya waalaaiin sanadkii soddon iyo labaad oo lilhijra ista'harat waxay la gooni noqotay yadd اlmanuuni gacantii geerida bilcabdi adoonkii bay la gooni noqotay way kaxaysatay macnaha wuu dhintay waay azaahidi zaahidka ahaa alladii kaasoo qaala calayhi الrasuulu calayhi الsalaaةu wasalaam nebiga uu ka yidhi arrintiisa maa aqalat اlhabaraa dhulku ma qaado ma xambaaro walaa adallat اlkhadraa cirkuna ma hariyo min rajuli nin asdaqa ka run badan min abi darin abi dar radia allaahu canhu nin cajiib badan buu ahaa saa darteed baan qisadiisii qiimaha badneed meeshooga baxaynaa wiilkii kale cajiibka badnaa cabasa watawallaa an jaa'ahu lacma ay ku soo degtay waa cabdullaahi ibnu maktuum ayaanu qaadan doonaa darsiga soo socda haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala balse meesha haynoo joogta maanta wabilaahi towfiiq wallaahu subxaana wa tacaala aclam